بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhamaan dadka nala socda ama horey noola soo socday waa su-aalihii facebooka xalqadii toddobaad su-aalaha maanta xalqadan aan kaga jawaabaynaa ee na soo gaadhay waxay dhan yihiin ilaa sagaal iyo toban su-aalood waana tira isku dhadhow mar kastaba markii xalqadaha la soo gaaro su-aasha ugu horeysa waxaana la weydiinayaa waxyaabahan tartanka ama bakhtiyaa nasiibka ciyaaraha lacagtana lagu bixinayo kooxda guulaysanaysa iyo kooxiblaha guulaysan tartanka loo gelayo lacagta la shubayo qoladaad saadaarisa hadday guulaystaanna aada lacag dheeraada qaadanayso haddii ay guulaysan waayeenna lacagtaadii tegayso masaladaas masale qamaar weeye waa bakhtiyaa nasiibkii gawaarida la dhigi jiray guryaha la dhigi jiray oo haddana maadaama dadku ay aada in badan oo ka mida ciyaaraha ku xiran yihiin wax badan u horayaan haddana bakhtiyaa nasiibiya laga samaynayo waa noocii qamaarkii xaaraamta ahaa weeye qamaar baa la dheelay oo noocii kaasinooyinku ay ku shaqayn jireen oo kaleeta weeye waxba kama duwana sistamka loo samaynayo iyo qiimeynta sharciga uu yeelanayo mar haddii bakhti aad nasiib tahay lacagna aad ku bixinaysa lacag helaysa amaad lacag waayeyso waa noocii qamarka ay xaraam tahay dadku ha iska daayaan su-aasha labaad waa qof waxaan filayaa dumara waxay leedahay soom baa laygu lahaa labiyo to afar iyo tobankii iyo lix iyo tobankii marna ilmay nuujinaysay marna uur bay lahayd marka maxaan ka sameeyaa bay leeyahay qofkani dabcan gabadhu markay uur leedahay ilmo nuujinayso muhiimad weyn bay mujtamaca iyo ummadda muslimka u haysaa culays badanna way la kulantaa iyadu ilmuhuna baahi badan buu u qabaa inuu jirkeedu nafaqo iyo dhacaan leeyahay saa darteed baa sharcigu guud ahaan wuxuu u rukhseeyey inay afurto haddii la eega qanas gaara ma jiro intaan garanayo oo waxay samaynaysaa ma qadaynaysaa mise fidyay bixinaysaa tilmaamaya laakiin sharcigu qaybo badanoo uu xukumay baa jira ama nusuusta sharciga kitaabka iyo sunnadu ay sheegeen oo ah in waxa laga doonayo uu yahay inay qadeeyaan dadkaasoo iyada la xaalada ama u dhow dadka cudurdaarada sharcigu afurka u ogolaaday ee cudurdaarkoodu wakhti dhammaanayo ama rajo laga qaba inuu dhammaado sida safarka xanuunnada inta badan gabadha caadada qabta iyo wixii lamida dhammaan sharcigu wuxuu ku waajibiyey inay qadeeyaan gabadha uur kale ama ilmaha nuujinaysa ee sababtaa darteed ama baahi iyadu u qabta ama ilmaha dirtii u afurtay haddii sifada iyo tilmaanteeda la eegaay cudurdaarada dhammaanaya bay ka mid tahay saa darteed bay culammadu u badan yihiin anigana saxda ilaah in laga doonayo inay qadayso su-aasha saddexaad waxayna weydiinayaa qofkani qiso dheer weeye sheeko aad u fara badan oo dheer weeye warka nuxurkiisu nin baa qof dumara guursaday sida hadalka loo dhigay markuu la aqalgalay habeenkii u horreysaba iyadoo uur saddex bilood leh buu arkay haddana hadday kooyday ku calaacashay wuu iska wuu qariyey toddobaadkii markuu ka baxayna duurku aaday kadib lix bilood kadib bay ilmo dhashay dadkiisii hadday u yeereenna wuxuu u sheegay arrintaasaa ah inay u jirtay muddo kadib isagii waa dhintay waxaa la yidhi ilmahan iska fogey isna waa diiday isagana sidii buu ku dhintay dadkii kale maxaa la gudboon ilmahaas ma inay sheegaan inuusan aabbahaas dhalinba waxaan rabaa inaan idhahdaa asaas ahaan sharcigu hadduu ilmuhu ku dhasho gogol nin leeyahay ayna dhici karta isagoo inuu dhalay oo looga jeeda lix bilood inay ka soo wareegtay kulankii u horreeyey ninkaa reerka lahaa baa loogu abtirinayaa inuu abtirkaa ninkaa ka haro dad kale uma taal isagu inuu diido oo xad xadka xuquuqdii licaanka sharciga ahaa maro buu ilmaha nasabkiisu ku bedelmi karaa sharci ahaan maadaama ninkii uu dhintay licaankii sharciga ahaaye uu isaga fogeynayana uunan samayn ilmaha nasabkiisu sharci ahaan ma bedelmi karo weli bilmunaasaba haddii ilmihii ay dhaci lahayd isagu inuu licaan sameeyana markii u horreysay uu arkay bay u furayd inuu licaan sameeyo hadduu qofku ninkii arkay ilmaha ay u muuqato isagu inuunan dhalin laakiin uu ka aamuso sidaa lagu aqoonsado isagoo wakhti uu diidi kara ay jirtay asaxu lqowleyn waxaa weeye inuusan dib ka diidi karin waayo wax sugnaaday lagama dabategi karo fursaddii uu ku inkiri lahaa ee licaan ku mari lahaana wuu dayacay markii hore isagaaba diiday inuu iska fogeeyo wuxuuna ku dhintay isagoon licaankii dariiqii keliya ee sharciga ahaa ee uu kaga hari lahaa nasabkuna aan samayn dadka qaraabada ahalku wax kaloo u furan ma jiraan shakiga iyo tuhunkaasina nasabka ilmahana marra ma saarayo oo laguma fogeyn karo wax xukun oo sharci oo badan oo ka dhalanayana ma jiro su-aasha afraad wuxuu leeyahay qofkani meel buu ka shaqeeya muddana waa ka shaqeynaya shaqadana si fiican baan u qabtaa laakiin shaqada markaan dalbanayey xogtii aan iska qoray ama c v-ga loo yaqaano qayb beenaa ku jirta waxaan xoolahan ka shaqaysta halkaa xaaraan ma ku noqonayaan jawaabtu waa maya beentaa sheegtayna dembigeedu waa gaar xoolaha aad shaqaysatayna inaad shaqada taqaano wixii lagaa rabayna si fiican aad u qabatay ood xilkaagii ka soo baxday baa waxaad ku qaadataa iyo xalaal ku noqdaa marka beenta aad sheegtayna waa been dembi oo sida inaad u toobadkeenta u baahan shaqadii aad sidaa nadiiftaa u qabatay ee aad taqaano ama baratayna hadday iyadu xalaal tahay waxaad ka shaqaysatay xaraam maaha su-aasha shanaad wuxuu leeyahay qofkani markaan janaabada ka qabaysanaya waan weysaystaa intaan qabayska ku jirana qofku uu istaabanayaa weysadii ma jabaysaa dabcan ama weysaysa ama ha weysaysan qabays waajiba marka aad qabaysato waad weyse qabtaa qabayskaa waajibkeed niyootay yay weysadu raacaysaayo hoosgelaysaa xukunka qabayska inaad qabaysatay ama weysaysateena wuxuu guntamaa markaad qabayska dhammaysato saa darteed markaa qabayska dhammaysatay kadib haddaad taabato weysadii bay kaa jabtay intaad qabayska waday dhexdiisase taabashadu waxba uma dhimayso weli qabayskii waajibka ahaa ee weysadu raacaysay maba dhammaystirmin dhexdiisuna ma kala jabo su-aasha lixaad qofkana soo weydiiyey wuxuu leeyahay kitaab qur-aana qof ku dhaartay weeye wuxuuna weydiinayaa siduu uga kafaara gudan lahaa su-aashu waxaa kaloo uu leeyahay dhowr shay baan ku dhaartay wallaahi inaana saa yeelaynin wallaahi inaana saa yeelayn kitaab baan gacanta saarayay buuri mas'alada dhaartu asmaada ilaahi haddii lagu dhaarto ama kitaabka gacanta saar ama ha saarin dhaartu way guntantaa saa darteed mas'aladan si guud haddii qofku uu wax dhowr jeer dhaarto oo wixii sameeyo haddana dhaarto oo haddana sameeyo isku hal wax iyo hal shay uu yahay wax kastoo dhaaro uu sameeyo uu jebiyo inta aanu tii hore kafaaradeeda bixinin hal kafaaray isku noqonaysaa maantuu dhaartay wuu jebiyey berri buu dhaartay wuu jebiyey maalin saddexaad buu dhaartay wuu jebiyey wuxuu ka dhaartayna waa hal shay oo dhaar soo noqnoqotay saddex maalmood jeer kadib buu rabaa kafaara inuu bixiyo hal mid buu bixinayaa waxa uu ka dhaartay hadday wax badan yihiin oo uu hal mar ku celceliyo yidhah wallaahi waxaa inaanan samaynaynin cunaynin wallaahi dharkaa inaanan xiranaynin wallaahi gurigaa inaanan gelaynin wallaahi hebel ama heblaaye inaanan la hadlaynin mid kasta kafaara gudgaaray u baahanta waayo acmaal kala duwan oo mid waliba dhaar la xiriirta wey saas darteed intii tiro aad ku dhaaratay mid walba markaad dhaarta jebiso dhaartiisii gaarka u ahayd markaad jebiso kafaara baa lagaa rabaa waa dhaarta haddaad soo celceliso waxyaabo kala duwanna aad ku dhaarato su-aasha toddobaad wuxuu leeyahay dadka ciyaartooygaah markay goolasha dhaliyaan way sujuudaan sujuuddaas diinta maxay ka qabtaa buu leeyahay runtii waa moodo hadda soo baxdayo masaladu iska waa masalo nawaasil ah hal masalooo sharciga u noqonaysa amaa idhahda laba masalo baa saamaynaya masalada koowaad sujuuddu keligeedihii ma axkaamtii salaaday qaadanaysaa mise ma qaadanayso ama tilaawo ha noqoto ama sujuudu shukri ha noqoto sujuuddan la sujuudayee keligeeda xataa kuwa sharcigu ogolaaday ma xukun salaad bay leedahay ma xukun salaad waxaa looga jeedaa weyse ma u baahan tahay cawro asturan ma u baahan tahay qiblada in loo jeesana ma u baahan tahay adoon weyse qabin oo qur-aan akhrisanaya keligaa wada akhrisan kartaa haddaadan kitaab taabanaynin weysada akhrisanaysa qur-aankaada ay soo marto waa xifdisanayd ma sujuudi kartaa adigoon cawradaadoo asturayn baad nicmo ilaahay ku siiyey sujuudu shukri ama qur-aan akhriday ma sujuudi kartaa adoon weyse qiblada u jeedin ma sujuudi kartaa tii sharciga ahayd waa masale khilaafi oo fuqahadu ay isku hayaan culimmadeennu sujuudda keligeeda ma axkaamtii salaaday qaadan mise qaadan mayso asaxu lqowleyn inayna qaadanaynin wey oo qofku uu sujuudi karo satrulcawra iyo tahaarana ayna sharti ahayn lakiin masale khilaaf ku jira wey masalada labaad ee saamaynaysa sujuudda markii xaalad kula soo darista la sujuuda sujuudu shukri baa la yidhaahdaa haddii ilaahay nicmo ku siiyo ama musiibo iyo niqmo kaa dulqaado waa la sujuudi karaa kacb ibni maalik markii toobadadiisa la aqbalay loogu bishaareeyey halkiibuu ku sujuuday halkiibuu ku sujuuday haddaba su-aashu waxay tahay haddii mabda'a guud nicmadii ilaahay qofka uu siiyo ama mid guudo ummadda ha noqoto ama mid gaaroo shakhsi ha noqotee loo sujuudi karo niqmadii iyo musiibadii ilaahay ka qaadayna loo sujuudi kara mid guud iyo mid gaaraba halka waa halka ugu muhiimsane goolkan la dhaliyey iyo ciyaaruhu ma nicma mise ma aha dabcan halkaa way halka lagu kala aragti duwanaanayo masaa'ilka ijtihaadiga ay culummadu isugu khilaafeen wakhtigan joogay qaar waxay yidhaahdeen gool la dhaliyey oo banooni harag iyo laastig hawe laga buuxiyey shabag xiran iyo laba dhexdood lagu tuuray nicmo mudan in loo sujuuda ma aha qaarna waaba sii fogeeyeen waxay yidhaahdeen macsiyo weeyo macsiyadda ilaahay loogu mahad celinayo shukri loo suday ma jiro qaarna waxay yidhahdeen waa nicmo oo nicmadu waa wixii ku farax geliya niqmaduna waa wixii aad kuu murugo geliya dhalintiisuna waa nicmo weyn aad baa loogu farxa qofka iyo taageerayaashiisii iyo dadkiisiiba in lagaa dhaliyo lagaa adkaadana waa musiibo weyn hadba qiimaynta la yidhaahdo gool baa la dheliya ma nicmo weynba oo sujuud mudan mise ma ahan bay ku xiran tahay sujuudda ay dadka ciyaartooyga sujuudayaan ma bannaan tahay mise ma bannaana masaa'ilka nicamkuna waxaan waa nicmiya ma aha dadka wakhtiga la joogo iyo dabaqadaha lagu kala nool yahay iyo da'da la kala yahayba curfiga dadku waxaana nicmo weyna way isbedbeddeshaa saa darteed baa in si loogu kala dhowaa ama ibaaxadeeda loogu kala badnaa marka laga soo taga qaabka loo ciyaarayay iyo maxaaraan baa ku jirta iyo ma muxaramaad kalaa la samaynayay iyo ma qimaar bay qimaar waxyaabaha gelaya ay ka mid ahayd iyo marka laga soo tagay aan ka soo qaadno ciyaartan la ciyaarayay inay mubaax ahayd hadday mubaax ahayd anuu garan maayo intaa adilada garanayo nicmadu xaddaa inay gaadho weeye marka loo sujuudayo wax shardi ka dhigaya garan maayo haddii ay noqoto xilligaa iyo duruufta lagu jiraayey inay nicmo noqon karto asalkii ibaaxada ahaabay raacaysa intaa waxaa dheer waxaa laga yaaba mararka qaarkood inay muujiso ama nooc dacwa ay noqoto meelaha qaarkood iyo munaasabadaha iyo mayaadiinta markay ka dhacayso maxaa arkaa kuwa gaaladaa markay goolka dhaliyaan calaamadii kiristanka ay muujiyaan inuu markaa mararka qaarkood qofku hiwaayadiisiiyo muslim inuu yahay muujiyaaye marar baa waxaa la baneeyaa wax sharciga xaraam ku ahaa xaraga socodka xaraga kibir in loo socdo iyadoo sharciga kabaa'irta ka mid tahay maydaanka jihaadka markay joogto qofku geesinimo uu ku muujinayo waa la ogolaaday timaha cadee la madoobeeyey culimmadii waa xaaraam tiri markay meydaan jihaad joogto oo nin xoog badan la isaga dhigaya dadkii fuqahada qaar itifaaq bay soo guriyeen isku raaceen inay bannaantah mayaadiinta qaarkood oo lagu muujinayo qofka muslimadiisii iyo diintiisi wax ka gaarsiinayaay inay wanaagsanaata way dhici kartaa su-aasha xigta sideedaad qofkani wuxuu leeyahay swiden baan jooga saddex iyo labaatan saac baan soomaa ma ku dayan karaa wadamada noo dhow noogu dhow ee wakhti gaaban sooma jawaabtu waa maya mar hadday qoraxi dhacayso laba midun baad leedahay inaad soomi karto oo aad soonto qorax dhacda iyo salaad waa baryey mar hadday jiraan inuu kugu adkaado ood soonta iska afurto ood qadlaysa xilliga qaboobaha ah salaad taraawixa qiyaamka iska tukato wixii kale sunan acmaala iska samayso haddii aadan kari karin labaatan saacadood labaatan iyo laba saacadood haddii aadan kari karin oy kugu adag tahay oodan soomi karin sharciga wuxuu ku ogolyahay inaad iska afurto kadib markay maalintu sagaal saacadood noqoto oo hal saaca subaxnimada salaas waxa la tukanayo afarta galabnimada maqribka la tukanayo markaasoo kale aad qaadoyn kartaayo ruqsadaas aad leedahay shubha iyo wareer kale inaad isgelin baa kuu fiican qofkan wuxuu leey jumcada khudba jumcadoo socota haddaan masaajka soo galo ma tukanayaa se fadhiisanayaa jawaabtu waa tukanaysaa way laba ragcadood nabiga alay slam uu khudbaynaya nin saxaabi ah soo galay uu iska fadhiistay uu la hadlo wuxuu yidhi ma tukatay markaasuu yidhi maya istaago laba ragcadood oo tuko uu yidhi khafiifi weliba kadib wuxuu yidhi hadduu qofkiin soo galo imaamku waa khudbaynaya laba ragcadood ha tukado hana khafiifiyo saa darteed laba ragcadood oo taxiyatulmasjid oo fudfudud waad khafiifinaysaa tukanaysaa intaana waa la ogolyahay meeshana waxay dahay nin baan kala tagnay waxaan ku lahaa lacag kun doolar oo deynaan ku lahaa markaan kala tagnay kadib ayaan idhi niyow de lacagtii deynta aan kugu lahaa isii isagana wuxuu yidhi dee adaa kala tagga keenay ee ku siin maayo waa ii diiday muddo kadib ayaan ka deynsaday lacag shan boqol oo doolara isagoon xasuusnayn tii horeena dhex martay markii wakhtigii deynta la gaaray ayaan ku yidhi kun baan kugu lahaaye kunkaygii baan shantan boqol u qaadan shanta kalena dee way aakharaan kugu daystay ma aakharaan kuu qabsanayaaba mise aakhar ilahay dartii baan ku cafiya ma garanayo qaabkaas ka warran qofku hadday xoolihii daynsatee lacagta isaga ay ku lahayd lacagtii aan kugu lahaa u qaaday inuu qofku yidhahdo way bannaan tahay waayo laba xaq baa ku kala maqan dabcan laakiin de haddii laysu qirsan yahay dayn inay ahayd taana waxaa la xaqiijin karaa hadduu khilaafkoodu gaaro in gar iyo maxkamad ay tagto markaasaa cadaysi iyo inkiraad iyo deymo laga hadli kara laakiin haddaan khilaaf kale ka jirin oo laysu qirsan yahay deyntii ay ku lahayd xoolihii xaggeedan soo maray ee si idankiisi ee sharciga ku soo maray way u qaadan kartaa qofkan wuxuu leeyay aabbahay uu dhintay mana soomi jirin jirro darteed buu la soomi waayey cadadkii soonkiina garan maayo si loo sidee looga gudi karaa dabcan dee intii la garanayana waa laga soomi ama cunnaa laga bixin maalintiiba miskiin mud baa la siin intaan la garanayninna anuu dee wax la akhriyoo lagu garta garan maaye ilaahay baa dembi dhaaf loo weydiin ilaahay baa dembi dhaaf loo weydiin haddii xanuunkii uu kaga dhintay isagoon awoodin uu ka dhintay insha allahu dembi loo qabsan maayo haddii uu dayacayna dee camal saalixa uu sameeyey ducadaa la berigin in lagu dhaafana waa laga yaabaa haddii aan loogu dhaafinayo isagoo khalad lahay aakhare loo qabsadayna dee laba dulmiin ee uu sameeyey unbaa loo qabsaday ilaahun dembi dhaafu weydiiya sadaqaadna ka bixiya una duceeya saa'ilka laba iyo tobnaad wuxuu ina leeyahay marka khudbad jumcada la aqrinayo nabiga sala allahu alay wasalam lasoo hadal qaado ma lagu sallin karaa khadiibka hadduu duceeyana gacmaha kor inta loo taaga aamiin ma la dhihi karaa labadaba haa masalada hore ee nabiga lagu salinaya sal allahu aleyh wasalam in nabiga lagu sallin kara iyo in kale waa masale khilaafi ah khudbada dhegeysigeeda waa waajib nabiga oo hadalkiisa lasoo qaaday in lagu salliyana waa waajib sala allahu aleyh ali wasalam labada waajibkee la hormarinayaabaa la isku khilaafsan yahay aniga waxaa ila saxsan in waajibkan la hormarinayo nabiga ku salligiisa sal l slam wax badanna aan u dhimaynin dhegeysiga khudbada sida loo hormariyo labadii ragcadood ee masaajka markii lasoo gala la tukanaya su aasha hore kaga soo jawaabnay khatiibkao khudbeynaya masaajka maadaama aad soo gashay uu shay daari oo waajiba gelitaankaagii ka dhashay waxaa layihi labadaa ragcadood tuko haddii masaajidkii adoo fadhiya uu salliga nabiga magaciisa ciise la sheegay sal alla aleh wasalam ay ka dhalatay in lagu salliyo iyadana waa lagu sallin karaa waa sida salaantanas calaykum salaam loo dhihi karo qofan dhisooday alxamdulilah il yarxamuka allahu loo dhihi karo waa isku masaa'il masaa'ilka noocaasoo dhana labada cumuum ee waajibkaa ah, keebaa midka kale lagu khasisayaa intaa un um weeye waxaan kan u hormariyey anugu caamna waa caam maxfuuday yidhahdaan caamma caam makhsuusa weye caamka khudbada dhegeysigeeda ah taxiyadii baa lagu khasisay oo makhsuus waay caamkan kale meel lagu khasisay ma aragoo isagoo jooga la yidhi waxba ha ku saliina mar hadday laba caam isu yimaadaan makhsuus iyo maxfuudna intaan aqaano culimo badan waxay qabaan caamka maxfuudkaa raajix noqono isagaa la horumarinaya masalada ducadana nabigu alay slam markii uu duceeyey ee roobka ilaahay siinayey khudbada iyo mimbarkana uu saarnaa saxaabadu amiinna waa yidhaahdeen gacmahana waa taageen saa darteed waa la ogolyaho dhibaato ma laha su-aasha saddexiy tobnaad wuxuu leeyahy qofkani waxaan kala tagnay xaaskayga waxaa ka soo wareegtay muddo laba sano ah waxaana markii hore ku kala tagnay laba dalqadood kadib xaasku maanay nin damba guursanin haddana inaan isku noqonaan doonaynaa ma rajactu maan dhahaa mise meel cusub baan u baahannahay gabadhu hadday ciddadii ka dhammaatoy saddex caado heshay ama ilmo ay uur lahayd furriinkii kadib ay dhashay ama caadadii uu ka guurtay saddex bilood martay rajactu ma laho ciddadii waa dhammaatay nikaax cusub baad u baahantihiin oo weligii la maroo meherkiisa iyo sadaaqiisa leh kadibna dalqadihii intii idiin laabnayd baad isku qabaysaan ood reer isugu ahaanaysaan maadaama reernimadiinnii kala tegay iyo soo noqodkeedu reernimo iyo raxaasnimo kale oy gabadhu soo martay aanay u dhexaynin su-aasha afariyo tobnaad wuxuu leeyahay ninkana weydiinaya waxaan ahay arday dhigta dugsiga sare ka qalin waan ka qalin jabin rabaa imtixaanka maadooyinka biologiga iyo sayniska iyo masaajidka ma ku dhex diyaarsan karaa diintu waxay ka qabtaa masaajidka cashiradii imtixaankaan u diyaargaroobayay inaan ku diyaarsado way bannaan tahay waxaa laga yaabaa wuxuu leeya waxyaabahan aad baranaysa diin meehee masaajidkaa la dhex fadhida ama dembi kaa gaara waxba kaa gaari maayo masaajidku haddaan dad tukanaya la tashwiishinaynin waa lagu dhex sheekaysan karaa nabigu joogaa sheekooyinkii carabta laga sheekaysan jiray gabayadii qabaa'ilku isku caayeen baa lagu tirin jiray saxaabadu waa qosi jireen nabiguna waa muusoon jiray sala allahu aleyh ali wasalam saas darteed masaajidku wixii mubaaxaadka oo dhan ee dadka anfacaya ama shaksiga ama dadka guud masaajidka waa lagu dhex samayn karaa qofkii dhiban baa dhex seexan kara qofkii soo daalay baa ku dhex nasan kara culumtana waa lagu baran karaa waa lagu akhrisan karaa laakiin hal muhim hal midun baa muhima dadkii tukanayay cibaadaysanayey inaadan qayle ku tashwiishinin intaabasaa muhima su-aasha shan iyo tobnaad wuxuu leeyahay gabadha aan qabo ayeeyadeeda weysada ma iga jabisaa guud ahaan waayo dadka aan weysada iga jabin haddii la yidhaahdo dumarka weysada way jabiyaan ajnabiga ah sida fuqahadiina shaaficiyadu qabaan waxay uga jeedaan qof kastoo dumara oo nikaax kuu qaban karo baa kaa jabisa qof kastoo dumara ah oo aan nikaax kuu qaban karin dhalasho ama xididnimo ama nuugma darteed uu nikaax kuugu qaban waayena wayse kaama jebiso kuu nikaaxa kuu qaban karo xaaskaagaa ka mida kuusan kuu qaban karinna hooyadeed iyo ayeydeed baa ka mida marka ayaydeed weyse kaama jebiso marka laba u fiirso hooyadeed kaama jabiso ayaydeedna kaama jebiso cinda asxaabina shaaficiyada iyadu laakiin way kaa jabisaa maxaa yeele iyadu meherkaa kuu qabta waxaana caddaynaya meher inuu kuu qabto inaad haddaba qabto kan kuu qabtay baa caddayno laakiin mar haddaad iyada guursatay hooyadeed meher dambe kuu qaban maayo ama wada jooga ama kala taga ayadeedna waa sidoo kaleeto saas darteed dadka uusan meherku weligaa kuu qabanaynin weysana kaa jabinayaa jira saas darteed baynu u niri doysada waxaan kaa jabinin shaaficiyada waxaa weeye dadkaan meher kuugu qabanin dhalasho ama nuugmo ama xidiidnimo dumar waxaa jira aan weligood meher kuu qabanaynin xataa hadday madax bannaan yihiin oon la qabin weysadana kaa jabiyo ajaanibka ah kow waa qof dumarahoo aada licaanku kala tagteen reer bay soo haydeen licaanku weligiin xaaraan baad kala noqonaysaan weligeed xaaraan baad kala ahaanaysaan haddana ajnabi bay kaa tahay waa xaalad gaara su-aasha lixii tobnaad wuxuu leeyahay waxay soo korisay ayeydii aabbahay hooyadiisa waxayna ii sheegtay mararka qaarkood markaan ooye inay nuujin jirtay ama naaska afka ii gelin jirtay hadda waxaa jira gabdhay ayeeye u tahay oon aniga ilma abti iyo ilma adeernah oo eedooyinkay iyo abtiyaday dhaleen gabdhahaas kama kay asturaan gabdhahaasi xalaal ma yihiin dabcan waxay ku xihan tahay ayeeyada qadarka nuujinta ee ku nuujisay qadarkii ridaaca wax ku xaaraantinimeynaya ma tahay mise maaha khamsu radacaatin macluumaatin yuxarimna ayeeyada hadday caana ku nuujisay shan jeeroo kala duwanna ku nuujisay marna waa ayeeyada marna waa hooyada adeerkaa iyo eeddadaa marna waa adeerkaa iyo eedada markii abtir iyo nasab la yidhahdo marna waa walaalaha saas darteed carruurta ay dhaleen marna ilma abti ilma adeer baa tihiin marna adeer iyo abti baad u tahay hadday mar adeer iyo abti noqotay nikaax kuuma qabto maxaarimna way ku yihiin oo bintul akhi min aradaacati wey aflax bulqucays markuu caaisho u yimid inuu soo gala damcay diiday wuxuu yidhi naheed abulqucays xaaskiisaa ku nuujisoy abuuka min aradaacati waa na walaalkii baana waxay ku tiri aniga qof dumara i nuujiye walaalka ima nuujin goortuu nabigu yimid bay u sheeg sal slam wuxuu yidhi waa adeerkaae u ogolow inuu maxaarimteeda ka mid yaho booskii aabihii camina radaaca yahay buu u sheegay adiguna camina radaacaatay haddii shardiga buuxisay haddaynan buuxinin shantiina waxaa maxram kumiha kaa iska asturaan guurna waa isu xalaal baa tihiin xilliga suf qiimo fadli badan in la akhristo adkaarta sabaax iyo masaa subax iyo galab xilliga ugu fiican subaxu waa salaada subax marka la soo gasho iyo qoraxdu intaynan soo bixin weye xilliga ugu fiican subaxa la akhristo tan kalena waa la ysku hayaa ma maqrib kadib baa ugu fiican mise waxaa ugu fiican casarka kadib aniga waxaa ila raajaxa maqrib kadib baa ugu fiicanoo xadiid culimmada qaarkood dacfi ay ku sheegeen baa tilmaamaya ducada ku daraya wa aswaatu ducaatika kuwii kugu yar ee dhawaaqooda aadaanka looga jeedo dacfi ha ku jira kala dee waxaa dacfi ku yar jira xataa maba laha intaan garanaya waqtiguna waa u furanya su-aasha siddeed tobnaad wuxuu leeyahay ninka ragga ah ma ku wareejin karaa awooddii furriinka qof kale qisuu sheegayaa markaa kadib oo xaaskii horay kala tageen bay rabaan inay isku noqdaan iyana shardi waxay uga dhigtay inuu qof kale ku wareejiyo dalaaqii si oo wakiisho marka midna mabda'a guud baan ka dhihi midna qisadan aan ka dhihi qofku wuu wakiilan karaa wixii isagu uu milkiyey oo talaaqa ahaa ama nikaax ahaa wuu wakiilan karaa qofkii uu wakiishayna hadduu wax furo wuu furmayaa inkastoo laga yaabo meesha inay khiyaano taallo oo qofkiina loo magacaabo qofkana lala soo heshiiyey mar allaalay markuu kuu dhiibaba naagti kala fur haddii naag kale jirta waa dhici kartaa ninkana mid baan dhihi lahaayoo kow adigu la soo heshii ninkaad wilaayada ku wakiilanayso markaad meherkan cusub reerka isku noqotaan ee ismehersataanna ninkaad wakiilatay waad ka noqon kartaa iyo wakaaladii ka noqon marka wax macno weyn a ah ma laha waxaan shardigan hadda lagu xirayaan rabaa inaan idin raahdo hadduu yidhahdo waan wakiishay markhaati ka ahow markii meeshii aad u soo fadhiisataanna qof kale uu u sheegoo yidhahda wakaaladii waan ka noqdee markhaati ka ahow wakaaladii khalaas waa buraysaa iyo waa jajabaysaa dhaqanku wilayayaa qofka nikaaxay baa qof kale la wakiishay furiinkii baa loo wakiishay wax macno weyna ma sameeyo hadday isanfacaysaan dhibka iska daaya su-aasha ugu dambaysa hadday aabbaha iyo hooyada ay kala tagaan aabbana uusan rabin in hooyo la joogo hooyana sidoo kale aysan rabin inaan aabba la joogo yaa xaq u leh inaan la joogo midkoodee baa xaq leh dabcan laba qof oo xumaan ku kala tago ilmaha isku ximinayaa ka muuqata hooyana aabba lama joogi kartid bay leedahay aabbana hooye lama joogi kartid bay leedahay qofka waxaan kula talin lahaa haddii meel dhaxa way labadaba raalli ka yihiin aad tegi karto oo degi karto meeshaa dhexdaa tag mid walibana sidiisa gaarkaa u xidhiidhi hana is-ogeysiinin goorta kan aad u tagtay iyo goortaad kan soo salaantay iyo midkood waxaad tartay midka kale ha la soo qaadin hana kala hadlin waayo iyagu wixii ka dhexeeyana waa ugaar adigana mid walba xaqii waalidnimadu kugu leeyahay hadday taa suuroobi weydo middaasi hadday suuroobi weydo waxay ku xiran tahay hooyadu nin kale ma guursatay mise maanay guursanin hadday nin kale guursatay joogista aabbaha mudan haddaynan guursaninna hooyana la joog aabbana ka warqab ama labadaba la joog labadaba la joog waxaan uga jeednaa fuqahada waxay ka hadlaan wiilashu markay yar waaweynaadaan cabsina u baahan yihiin daryeel gurina u baahan yihiin habeenkiina hooyadood bay la joogayaan maalintiina aabahood bay la joogayaan maalintii tarbiye iyo adayg iyo waxbar iyo canaan bay u baahan yihiin habeenkiina gogosha iyo cuntada loo hagaajiyay iyo caafimaadkooda laga warqabay u baahan yihiin tanna guri joogna hooyaa u roon tarbiyeynaya mustaqbalkooda iyo waxbarasho iyo kacabsi iyo canaanna waa aabbaha u roon marka kula heshi hadday suuragal tahay labadooda ina adaan kula joogaya ina adaan kula joogayaaye anigana hay cadaabinu hay wareerinina tolka iyo qaraabada iyo dadka waxgaradka tala la wadaag hana kula furdaamiyaan intaasaan ku gebagabaynaynaa maanta ilaa xalaqada sideedaadee dambe wasidaa iyo nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu